رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wa cala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi addiin weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa wa can isaa'ib bin yaziid alsaxaabiy رضي الله عنه قال wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa في المسجد masaajidka nebiga wuxuu yidhi saab ibnu yasiid masaajidkan fadhiyey faxasabanii waxaa isoo tuuriyeeyey rajulu nin fa nadartu waan eegay oo ninkii isoo tuuriyeeyaan fiiriyey idhagaxyeeyey fa idaa cumar ibnu بن waa cumar ibnu khaaab fa qaala wuxuu ii yidhi idhab bax fa'tinii iila imow oo ii keen bihaadayni labadaa nin labadaa nin ii keen faji'tuhu bihimaa waan ula imidoo waan soo waday fa qaala wuxuu yidhi min ayna antumaa xaggeed ka ahaateen idinka yaa u dhalateen fa qaalaa waxay dhaheen min ahli taa'if ayaan nahay reer taa'if fa qaala rasuulku wuxuu yidhi low kuntumaa haddaad ahaan lahaydeen min ahli lbaladi beledka ehelkiisa reer madiina la awjactukumaa waan idin xanuunjin lahaa buu yidhi tarfacaani aswaatakumaa ma koraad ugu qaadaysaan codadkiina fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam masaajidka nebiga rawaahu lbukhaariyun ayaa xadiidkaa wariyey bukhaari ayaa markaa xadiidkaa wariyey aadaabaha badan ee uu tilmaamayana waxaa ka mid ah in qofka uu ixtiraamo masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam uu qiimeeyo qadariyo saasaa markaa loo baahan yahay lagana rabaa dadka inay markaa sameeyaan baabu nahyi man akala thawma qof allaala qofkii toon ama toon cuna nahyi iyo reebid laga reebo waayo aw basalan ama basal aw kuraafan ama basal caleen ama basal baar aw hayrahu ama kayrkiisa oo mima lahu raa'ixatun kariiha leh urxun can dukuuli ilmasjidi masaajidka gelitaankiisa in laga nahyiyey qabla zawaali raa'ixatihi inta uusan urkiisa zuulinin ilaa lidaruura daruuro inay timaada mooyaane can ibni cumar radia allaahu canhumaa ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man akala qofkii cuna min haadihi ashajarati geedahan ee kuwan ah yacnii althawm toontuu ula jeedaa falaa yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin masjidanaa masjidkeena masaajidkeenna yuusan u soo dhowaanin muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim masaajidanaa masaajidadeena masjidanaa masjidkeena masaajidanaa masaajidadeena oo dhan wa can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man akala qofkii cunaa min haadihi ashajara aljabaati geedahan ee kuwan ah falaa yaqraban yuusan noo soo dhowaanin walaa yusalliyanna yuusanna nala tukanin macanaa micigeena war hana dhibina ha noo imaanin ee gurigaaga joog haddii kale xilliyada salaadee masjidka la aadaya ha cunin haddii kala cun oo markaa iska tirtiro iska raa'ixdeeda iska goy muttafaqun calayhi wa can jaabir radi allahu canhu qaala qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi man akala thuuman qofkii toon cuna aw basalan ama basal falyactazilna ha naga fogaado aw falyactasil ama ha ka fogaado masjidanaa masjidkeenna muttafaqun calayh masaajidkeenna ha ka fogaada wa fii riwaaya limuslim man akala albasala qofkii basasha cunaa waathuuma toonta cunaa waalkuraaha kuraafna markaa cuna falaa yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin masjidana masjidkeena waayo fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tata'addaa waxaa dhiba mimaa yata'adda minhu banu aadama wixii bani aadam ka dhiba ayaa dhiba buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii bani aadam ka dhiba malaa'igtuna way dhibaan idan naga daaya wa can cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu annahu cumar ayaa khataba khudbeeyey yowma aljumucati maalin jumca ah faqaala wuxuu ku yidhi fii khudbatihi khudbadiisa khudbadiisii ayuu rasuulku wuxuu ku soo daray ee cumar uu ku soo daray humma intaa kadib innakum adinku ayuhannaasu dadow ta'kuluuna waxaad cunaysaan shajaratayni laba geedood maa araahumaa aanaan u arkaynin ilaa khabiifatayni khabiif inay yihiin maahane khabiifkan kuwii xaaraantaa loolama jeedo oo waxaa laga wadaasay aayaddu tilmaantay walaa tayamamu lkhabiida waa wax liita ha bixinina sheeyaalkan iyo labadan geedna waa khabiifoo albasala waalthawma waa basasha iyo toonta laqad ra'aytu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam idaa wajada haddii uu helo riixahumaa urkooda min alrajuli rajul haddii uu ka helo oo filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku sugan amara bihi wuxuu amrahayay in la bixiyo la buriyo oo masaajidka laga cayriyo fa ukhrija ila albaqiic ilaa baqiic baa loo bixin jiray faman akalahumaa qofkii cunaaya falyumithumaa ha ku dilo dabkhan karitaan ha shiilo basasho iyo toonta haddii la shiilo urku wuu ka baxaa sidaa darteed haddii caadi aad u cuntana maantoo dhan bay afkaagu ka soo baxaysaa raayaxadeeda rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu karaahiyati alixtibaa jilba xirasho waa karaahiya yowma aljumcati jumcada maalinteeda waalimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbaynayo liannahu maxaa yeelay yajlibu waxay soo jiidaa jilba xirashada annawmu hurdo fa markaasaa qofku waxaa dhaafayo ka tegaya istimaaca alkhudbati khudbada dhegaysigeeda wayakhaafu waxaa kaloo looga baqayaa intiqaadu lwuduu waysqaadku inuu ka burada ixtibaha waxaa loola jeedaa qofku inuu intuu cimaamad soo qaato dhabarka uu saa u soo geliyuu jilbaha markaasaa ugu xiro sida markuu intuu salka ku fadhiisto lugihiisa cagahana intuu dhulka dhigo kadibna jilbaha uu kor u taago saana markaa uu u jilbo xirto taasaa markaa loola jeedaa maalinta jumcaha markuu imaamku khudbada akhrinayo waa mamnuuc xaaladda waayo waad hurdaysaa hurday keentaa kadibna qofku waxaa ka tegaya oo dhaafaya khudbada dhegaysigeeda can mucaadi ibni anas aljuhaniy radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu diiday can alxibwati in lahoo jilba xirto yowma aljumcati jumcada maalinteeda walimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbaynaayo rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaalaa labadooduba waxay dhaheen xadiidun xasan waa xadiid wanaagsan baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waayo man dakhala qofkay u soo gasha calayhi korkiisa cashru dilxija tobanka bisha dilxaj ee carafa oo wa araada doona an yudaxiya inuu udxiyaysto can akhdi shayin shayqa qaadidiisa in laga reebay min shacrihi timihiisa waa inuusan timaha waxba ka goynin aw adafaarihi ama cijiyaalkiisa ama ciddiyaha xataa xataa yudaxiya ilaa uu ka udxiyaysto ilaa yadaxya uu ka sameeyo udxiyada uu gowraco macnaha waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa tobanka dilxaj markay dhalato tobanka hore haddana ujeeddadaadu ay tahay oo aad rabto inaad udxiyo gasho timaha meel kastay jasadkaagu ku yaalaan ma xiiri kartid in iyo cijyaha ilaa xoolaha aad qasho markaad qashto kadib ayaad xiiranaysaa cidyahan iska jaraysaa haddii niyaddaadu aysan ku jirin udxiyo oo shan maalmood ama maalinta lixaad niyaddu ay kuu soo gasho xoole iyo lacag aad heshay oo markaa aad niyaysatay horayna aad u xiirtay dhib kuma sugna waa iska wadanaysaa rawaahu muslim baa xadiidkaa markaa wariyey baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can ilxalifi dhaar bimakhluuqin makhluuq in lagu dhaarto waxa lagu dhaarta waa khaaliqoo waa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn oo makhluuq ah in lagu dhaarta inay mamnuuc tahay kannebiy nebiga oo kale waalkacbati kacbadan ku dhaartay waa xaaraam waalmalaa'ikati malaa'igta waasamaa'i waalaabaa'i waalxayaati nolosha waalruux iyo walra'si wa xayaati sultaan hogaamiyahay sultaanka noloshiisa wa nicmati sultaan wa turbati fulaan hebel ciiddiisa waalamaanan ku dhaartay wa hiya min ashaddihaa nahyan amaanadu waa midda ugu daran xagga nahyiga aad bay ugu dhaaran jireen wa can ibni cumar radia allaahu canhumaa can alnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha tacaala ilaaha sarreeya yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabbaa'ikum aabbayaalkiin faman qofkii kaana ahaaday xaalifan mid dhaaranahaya falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmud ama ha iska aamuso shib oo ha dhaaran haddii kale alla khayrkii ha ku dhaaranin muttafaqun calayh wa fii riwaaya fi saxiix faman kaana xaalifan qofkii dhaaranaya falaa yaxlif yuusan ku dhaaranin ilaa billaahi ilaahay mooye aw liyaskut ama ha aamuso wa can cabdiraxmaan bin samura qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa taxlifuu ha ku dhaaranina bidawaaqi dawaaqiidka ha ku dhaaranina daaquudyada ha ku dhaaranina walaa biaabaa'ikum aabbayaalkiinnana ha ku dhaaranina rawaahu muslim baa xadiidkaa weriye altawaaqi waa jamcu taaqiya wahiya alasnaam sanamyadaa loola jeedaa wa minhu alxadiid xadiid baa jira haadihi taaqiya wa minhu waxaa ka mida alxadiidu haadihi taaqiyatu dows kani waa reer dows sanabkoodii ay sanamuhum wa macbuuduhum waa sanabkoodii iyo kii ay aabudi jireen wa ruwiya fii hayri muslim muslim kayrkii waxaa lagu wariyey biddawaaqiib jamcu taabuud wahwa alshaytaanu waasanamu waa shaytaankii sanamku isku jira wa can buraydata ana rasuula allahi qaal man xalafa bialamanati qofkii amaanada ku dhaartaa falaysa minaa naga mid ma ahan annagu naga mid ma ahan xadiidan saxiix rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa canhu waa burayda laftigiisa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta oo fa qaala yidhaahda innii barii'un min alislaam aniga islaamkan beri ka ahay fa in kaana kaadiban hadduu been sheegahayo fahwa kamaa qaala waa siduu yidhi waciyaadu billaah wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana falaa yarjac kuma soo noqonaya ila alislaami islaamka xaggiisa saaliman asagoo nabad qabaa rawaahu abu daawud baa xadiidkaa wariyey aad bay ugu badan yihiin dadka gaal baan ahay diintaan ku kufri kirishtaan ahay intaan ka baxadnaan waxaasa xarimooyinka noocaasa inay dadku iska daayaan way fiican tahay ilaahay baa lagu dhaartaa qofkii ilaahay ku dhaaranayo ilaahay ha ku dhaarto kaan dhaaranayn ama keyrkii raba inuu ku dhaartana ha aamuso wacan ibni cumara radia allaahu canhumaa annahu samica rajulan nin ayuu maqlay yaquul dhahaaya laa maya walkacbati kacbadii baan ku dhaartaye qaala ibnu cumar wuxuu yidhi laa taxlif bikayri illaahi ilaahay kayrkii ha ku dhaarani fa innii anigu samictu rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya man xalafa bikayri illaahi ilaahay kayrkii qofkii ku dhaarta faqad kafara aw ashraka wuu kufriyey ama wuu shariig yeelay rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiidun xasan wa fasara bacdu alculamaa'i waxay ku fasireen culimmada gobolka mid ah qowlahu uu yidhi kafara aw ashraka cala altaqliid waa la adkaynayaa inay mamnuuc tahay baa la tilmaamayaa kamaa ruwiya sidii looga wariyeyba ana anabiya qaala inuu yidhi alriyaa'u shirku riyaha iyo istustuska waa shirki taasay markaa la mid tahay baabu taqliid adkayn la adkeeyo baabkeedii waayo io kakanayn la kakaneeyo alyamiini alkaadibati beenta dhaarta beenta ah camdan oo si ulakac ah lagula dhaarto inay mamnuuc tahay weliba lasii adkeeyo mamnuucnimadeedii xaaraamnimadeeda can ibni mascuudin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa maali imri'in qof muslim ah maalkiisa calaa maali imri'in muslimin bikayri xaqihi xaqiisa keyrkii kula qaarta laqiya allah ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaanun asagoo uu ilaahay dushiisa u caraysan yahay subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi uma qara'a calaynaa kadibna korkeenna wuxuu ku akhriyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam misdaaqahu rumaynta uu u rumaysanayo min kitaabillaahi kitaabka alleh casa wajal hadalkaa uu sheegay asagoo tasdiiq iyo misdaaqin iyo rumayn kitaabka alla kaga dhiganaya ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahdillaahi ilaahay ballantiisii wa aymaanihim dhaaryaalkoodaba hamanan qaliilan lacag yar ku iibsanaya ilaa aakhiri alaaya muttafaqun calayh wa can abi umaama iyaas bin thaclabata alxaarifiy ninkaa abi umaama ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man iqtadaca qofkii goosta xaqi imri'in muslim qof muslim ah xaqiisa biyamiinihi dhaartiisa ku goostee ku qaata faqad awjaba allaahu ilaahay wuxuu u waajibiyey lahu qofkaasi annaara naarta wa xarama calayhi wuxuu la dushiisa ka xarimayou ka xaaraantinimeeyey aljannata jannada fa qaala lahu rajul nin baa yidhi wa in kaana hadduu yahay ka waran rasuulkii allow shay-an shay yasiiran oo yar yaa rasuul allah waxaan walaalkay ka qaatay oo aan dhaar uga qaatay wax yar hadday yihiin ka waran qaala rasuulku wuxuu yidhi wa in kaana haba ahaado qadiiban min araakin caday laantiisa laan caday caday laantiisaba ha ahaadee xoolo walaalkaa leeyihiin muslim ah dhaar ha ku goosani rawaahu muslim wacan cabdulaahi ibni camar ibni caas radia allahu canhuma can ilnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi alkabaa'iru dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah al-ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayni labada waalid oo lagu caasiyo wa qatlu nnafsi iyo naf la dilo walyamiinu alghamuusu iyo dhaarta wax tiimbisa khamuus waxaa loogu bixiyey qofka ku dhaartay naarta tiimbisaa waa dhaarta beenta ahaa markaa loola jeedaa taasaa markaa ka mid ah rawaahu albukhaariy wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd anna acraabiya nin heer ah ayaa jaa'a wuxuu u yimid ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam fa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow malkabaa'ir dembiyaalku waaweyn waa maxay maxaa ka mid ah qaala alishraaku ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo tumma kadib qaala wuxuu yihi ninkii tumma maada kadibna qaala alyamiinu alghamuusu waa naarta wax tiimbisa qultu waxaan idhi wama alyamiinu alghamuus waa maxay yamiinu lghamuuska rasuulkii allow qaala nebiguna wuxuu yidhi alladii yakhtaticu waa midka uu ku goosto qofka maalimri'in muslim qof muslim ah maalkiisa yacnii yamiin waa dhaar huwa fiiha kaadibun uu ku been sheegaayo dhaar uu ku been sheegaayuu markaa ku dhaartaa markaa loola jeedaa baabu nadb guubaabe iyo boori laysku booriyuu baab u yahay man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar oo fara'aa khayraha kayrkeeda arka khayran minha inay ka khayr badan tahay an yafcala inuu sameeyo dalika almaxluufa calayh wixii dushiisa uu ka dhaartay uma yukafira can yamiinihi kadibna dhaartiisa uu jebiyo ee uu ka kafaaro guto ilaahay baan ku dhaartay hooyadayaan taleefan dambe u diran baa tiri intaad carootay jebi dhaart ilaahay baan ku dhaartay inaanan kula hadlayn mar dambaad walaalkaa tiri oo muslim ah ilaahay baan ku dhaartay qolkan khayrkaa wallaahi inaanan soo gelaynin inaad soo gashaa khayr badan jabi dhaarta ka faargud bay leedahe khayrkana markaa samey marka taasuu baabku baab u yahay can cabdiraxmaan bin samura qaala qaala lii rasuul allah rasuulkii alla wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam wa idaa xalafta haddii aad dhaarato calaa yamiinin dhaar dusheed oo fara'ayta aad aragta hayrahaa hayrkeeda khayran minhaa inay ka khayr badan tahay fa'ti aladii huwa khayr la imo wixii khayrka badnaa wa kafir ka kafaara gudo can yamiinika dhaartaada muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin qofkii dhaar ku dhaarta oo fara'a arka khayrahaa khayrkeeda khayran minha inay ka khayr badan tahay falyukafir ha ka kafaaro guto can yamiinihi dhaartiisa waliyafcal ha sameeyo alladii huwa khayr midka khayr ka badan mar walba waxa fiican samee adi rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey dadaan la karinba waa dhaartuu ku leeyahay waa dhaartay ee eh, haddaad dhaaratay dhaartu kafaaro gud bay leedahay qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum dhaaryaalkiina ka xalaal noqoshadooda ayuu ilaahay idinku farad yeelay subxaana wa tacaala saa darteed baa waxaa la leeyahay aad ha loo dadaalo kafaaragud la imow dhaarta kafaara gud bay leedahay wa can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiini qofkii dhaar ku dhaarta oo fara'a arka khayrahaa khayrkeeda khayran minha inay ka khayr badan tahay falyukafir can yamiinihi dhaartiisa ha ka kafaaro guto toban masaakiina raashin sii ama cunto min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum ama saddex maalmood ayaad soomaysaa intaabaa lagaa rabaa walyafcal hana sameeyo ama walyafcal aladii huwa khayr rawaahu muslim wacan abi muusa abi muuse anna rasuul allaahi qaala wuxuu yidhi inii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in shaa allah haddii ilaah yidhaahdo laa axlifu ma dhaaranaayo calaa yamiinin dhaar dumma kadibna araa aan arka khayran minhaa mid ka khayr badan ilaa kafartu waan ka kafaaro gudanayaa ilaa haddii aan sameeyoon dhaarto shayna aan ka dhaarto wax ka fiicanna aan arko kafartu can yamiini waa ka kafaaro gudanayaa dhaartayda wa aataytu waan la imaanayaa oo waan samaynayaa alladii midka huwa khayrun khayr ka badan muttafaqun calayhi wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi lian yalaja axadukum axadkiin inuu ku madax adkaado fii yamiinihi dhaartiisa oo fii ahlihi ehelkiisuu ka dhaartay ayaa aafamu lahu uga dembi badan cinda allaahi alla agtiisa tacaalaa sarreeye min an yuctiya inuu bixiyo kafaaratahu kafaaradiisii allatii taasoo farada allahu calayhi ilaahay uu ku waajib yeelay muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi yalaj bifatxi laam waa la kordhigo yalajay la yidhaahdo wa tashdiidi jiin jiintana la shadoo la shido ee yatamada fiiha waa inuu isku adkeeyo uu ku madax adkaaduu dhaho intuu naagtiisa ay dagaalameen ee uu ka dhaartay uu dhaho anibaa dhaartayba taasaa ka dembi badan inuu jebiyo kafaara gudkan uu la yimaado macnaha dhaartani kafaara gud bay leedahay baa lagu leeyahy mar walbo jebi ee kafaaragudka gudka la sameey ilaahayna waxa khayrka uu ku tilmaamay sameey oo walaa yukafiru uusan kafaaro gudanin wa qowluhu uu yidhi aafam huwa bifaai lmuhallatha ay akharu iman aydaa ka dembi badan baa loola jeedaa baabuulcafwi cafil baabkeedii waayo dadka laga cafiyey can laqwi lyamiini dhaarta ee laqwiga ah wa xamaalaa yacniga ee dhaarta ku jirta wanahu waxawaaye wa annahu ayadu laa kafaarata fiihi kafaara gud ma laha dhaarta inta badan dhaartay laqwiga lagu magacaabo kafaara gud ma leh wahwa taasna maa yajari waa waxa ku dareersanaa ee soo marmara cala lisaani carabka bikayri qasdi ilyamiini aydoon dhaar adag loola jeedin ka qowlihi waa sida qofku markuu leeyahay cala alcaadati sida caadada ah laa wallaahi wa balaa wallaahi wa naxwi daalikii wixii la mid ah maya wallaahi haa wallaahi waa ku dilaa wallaahi wasaakuyulaa wallaahi macnaha dadka waxyaaba waxaa jira carabkooda aad u soo raacraaca oo wax badan carabka caado ummadda u ah haddana mar walba qofka uu yidhaahdo taa wax kafaara gud ah ma laha ilaahna wuu noo dhaafay subxaanah watacaala qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maayo billaqwi fii aymaanikum laqwiga dhaartiina dhex ahaatay waxyaabaha laqwiga ah ee dhaarta dhex ahaatay ilaahay idiin qaban maayo walaakin yu'aakhidukum laakiin wuxuu idin qabanayaa bimaa caqadtum wixii aad goyseen macnaha wixii aad niyooteen waaye bimaa caqadtum alaymaana oo dhaartiisa ah wixii aad niyeysateen oo aad niyooteenoo qalbiga ka soo go'a kaa waayo waxa laydiin qabanayo fa kafaaratuhu kafaaro gudashadiisana itcaamu casharati masaakiin waa toban masaakiin ah cunto siintooda min awsati maa shaykan ugu dhexdhexaysan baa la siinayaa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum ama marashayntooda toban maskiinaa dhar la siinayaa ama toban maskiin baa raashin la siinaa wax aad ehelkiina quudisaan midka dhexdhexaadka ah maxaa guriga laga cunaa saddex raashin ka soo qaado soor baasto iyo beriis matalan soortaa qaali ah baastaduna waa raqiis bariiskuna waa dhexdhexaad kan dhexdhexaadkaa la bixinayaa kan qaaliga ah bixi lagu dhihi maayo kan raqiiska inaad bixisana cidkaa yeelaysaayo ma jiro toban qofood raashinkoodaad bixinaysaa ama dharkooda macuustiisii shaatigiisaad ku daagaysaa ha ku ciidee aw taxriiru raqabatin ama qoor xoreynteeda oo la fakiyo faman lam yajid qofkii aan helin fa siyaamu siyaamuu soomayaa alaaati ayaamin ay fa calayhi siyaam korkiisa soom baa ahaaday alaaati ayaamin saddex maalmood uu soomo inuu xiriiryana waa suuragal baa la yidhi inuu kala googooyana way dhici kartaa waayo aayaddu ma aysan sheegin xiriir wax lagu magacaabo laakiin aayadaha kalaa looga qiyaas qaataayo inuu xiriiriyaa fiican laakiin rabbi meeshan kuma tilmaamin fasiyaamu alaaati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum taa waa dhaartiina ka kafaara gudashadeeda idaa xalaftum markaad dhaarataan waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya marka horeba afka ka ilaali dhaarta amase markaad dhaarataan ilaaliya dhaartii wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi unzilad waa la soo dejiyey haadihi laaya aayaddan ee tan ah laa yu'aakhidukum allahu biallaqwi fii aymaanikum ilaahay idiin qaban maayo macnaha waa la soo dejiyey unzilad waa la soo dejiyey hadihi alaaya laa yu'aakhidukum allahu biallaqwi fii aymaanikum fii qowli rajul qofka hadalkiisa laa wallaahi wabalaa wallaahi waxa noocaas ah ayaa lagu soo dejiyey ilaahayna waa noo cafiyey waa ku dilaa wallaahi kudharbaaxa wallaahi makutilree wallaahi ha wallaahi maya wallaahi waxa noocaas ilaahay oo uu noo dhaafay subxaana wa tacaala rawahu albukhaari baa xadiidkaa wariyey baabu karaahati alxalifi dhaar inay karaahiye tahay baabkeedii waay fi lbayc beeca lagu dhex dhaarto wa in kaana saadiqan haba run sheegaaye runtaa xataa haddii ay tahay waa laga fiican yahay dhaarta waxaa wanaagsan qofku wuxuu dhaaranaya wax muhiima inay noqoto basal iyo beriis aad gadayso dirac iyo shukumaan aad iibinaysa ilaah magiciisa ku bixi mar walba siday u qaab daran tahay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya alxalifu dhaartu manfaqatun waxay bixisaa lisilcati badeecada ciyubay kuu dhammaanaysaa wallaahi boqol bay igu fadhisaa wallaahi konton bay igu fadhisaa wallaahi ninkaa wallaahi la yidhina in badan ma fadhin karee wuu kuu rumaynaa saa darteed badeecada way bixisaa mamxaqatun waxay ka tirtirtaa lilkasbi barakada kasabka barakadaa loola jeedaa kasabkii iyo barakadii way ka qaadaysaa baro kama yeelanayso wax dhaafta lagu bixiyo inta badan laakiin way ku baxayaan muttafaqun calayhi wa can abi qadaada radia allahu canhu annahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala allah calayh wasalam oo yaquul odhanaya iyaakum iska ilaaliya waxaan idiin kala digayaa kala ilaaliyana waad dhihi kartaa wa karata alxalifi dhaarta faraha badan dhaarta faraha badan baan iska ilaaliya fi lbayci beeca faidnahu yunfiqu way bixisaa uma yamxaqu way tirtirtaa badeecaduna way kuu bixaysaa haddaad wax badan dhaarato laakiin dhaartaa ma wanaagsanee barakaday ka tirtirtaa rawaahu muslim ayaa xadiidkaa wariyey baabu karaahati inay karaahiye tahay baabkeedii waa an yas'ala alinsaan insaanku inuu ku weydiisto biwajhi illaahi insaanku inuu ku weydiisto biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa caza wajal hayra aljanna waxaan janno ahayn iyo wa karaahad inay karaahiye tahay manci man man inuu manciyo sa'ala billaahi tacaalaa ilaahay magaciisa wax lagu weydiistay oo watashafaca bihi looga shafeeco dalbaday ilaahay dartii igu sii baa lagu yidhi ilaahay baan kugu dhaariya isii baa lagu yidhi waxaan aad haysato ha mancinin haddii qofku uu wax weydiisanaya ilaahay dartii wejigiisana janna waxaanaynaysan ku weydiisanin can jaabir qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yus'alu layskuma su'aalo oo layskuma weydiiyo biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa ila aljannatu janno maahane rawaahu abu daawuud laakiin waa sanad daciif ah wa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man istacaada qofkii magan gala ama alla idinku magan gala man istacaada billaahi qofkii ilaahay magaciisa idinku magan gala faaciiduuhu magangeliya waman sa'ala qofkii idinku weydiista billaahi ilaahay alla idinku weydiistana faacطuuhu siiya waman dacaakum qofkii idiin yeeroo idin waca fa ajiibuuhu ajiiba ood u tagoo raaca waman sanaca qofkii idin sameeya ilaykum xaggiina macruufan wanaagna fakaafi'uuhu u abaalgudoo abaalmariya fain lam tajiduu haddaydan helin oo aad weysaan maa tukaafi'uunahu waxaad ku abaalmarisaan fadcuu lahu u duceeya oo ducada u wada xataa tarow ilaad aragtaan annakum adinku qad kaafa'tumuuhu inaad kaafiseen inaad u abaalgudeen xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud waاnnisaa'i biasaaniidin saxiixin bay ku wariyeen baabu taxriimi qowlihi shaahin shaah wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam